بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في الإيمان ayaan ku dhex jiray kitaab aliimaan dhexda waxaan kaga jiray axaadiistii ku saabsaneyd shafaacada iyo xashriga iyo qiyaamaha iyo jidka siraad maridiisa iyo dadku siday u kala duwan yihiin muruurka iyo maridda u kala duwan yihiin qaala muslim raximah اllahu tacaala imaamu muslim wuxuu yidhi qara'tu calaa ciisa bni xamaad waxaan ku dul akriyay ciisa bnu xamaad zuqba zuqbuhuna waa xamaadkaasi laqabkiise almisri hada alxadiida xadiidkan aan ku dul akriyay fi shafaaca ku saabsan shafaacada shafaacat alcudmaa oo nabigeenna u khaasa sala allahu alayh wasalam iyo shafaacada dadka ehlumacsiyada ee kabaa'irta iyo dunuubta leh naarta galay kasoo saaridooda loo shafeecayo waqultu lahu waxaan ku idhi buu leeyahay ciise binu xamaad muslim baa hadalka wataa qultu waxaan idhi lahu liciisa bnu xamaad waxaan ku idhi masri uxadiiu bi hada alxadiidi xadiidkan miyaan ka wariyaa canka xaggaada miyaan ka warramaa annaka adigu samicta inaad maqashay miyaan kaa wariyaa min aleyt bnu sacadin leyt bnu sacdin aad toos oga maqashay faqaala ciise wuxuu yidhi nacam iga wari inaan ka maqlay layth ibnu sacdin iga wari qultu liciisa bnu xamaad haddana waxaan ku yidhi ahbarakum ma waxaa inii warramay alleyth ibnu sacdin can khaalid ibnu yaziid can saciid bn abi hilaal can zayd bnu aslam can caطaa'i bni yasaar can abi saciidin alkhudriyi annahu qaala abi saciid inuu yidhi radia allahu canhu qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allah an naraa rabbanaa rabbigaana ma arkaynaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi hal tudaaruuna wax darar iyo dhibo inaga soo gaari ma jiraa ma ina dhibayaa fii ru'yati shamsi qorax araggeed idaa kaana shamsuhu markuu yahay qoraxdu yawmun maalin saxwun aan daruur lahayn maalin faydan oon daruur aan lahayn qorax soo baxday wax darar oo inaga soo gaaraya dhib araggeeda oo cadiidi ah ama barkeed marka kale uu ku dhibayo inuu arko miyaa jira qulnaa laa maya yaa rasuul allah qoraxdaa nin walba meeshuu joogu ku arkaayo asagoo ninna ninka kale uunan cariiriyin wasuqtu alxadiida marka wuxuu leey xadiidkii baan waday xata inqadaa aakhiruhu ilaa aakhirkiisa uu ka dhammaado oo su-aal baa ila meesha weli taagneed nacam baa markaa meesha ku jirta wa huwa naxwu xadiidi xabs binu maysara xabs binu maysara xadiidkiisii buu la mid yahay oo sanadkii hore soo maray wazaada bacda qowlihi hadalkiisa kadib markuu nabiga calayhi salaam ka sheekeynaya shafaacada dad baa laga soo saari doonaa naarta bikayri camalin camiluuh camal ay sameeyeen wuxuusan jirin walaa qadamin hormarin ay hormarsadeen oo shay camal ahoo khayr ahoo qadamuu ay hormarsadeen wuxuusan jirin baa laga soo saari naarta iimaan basay wataan aan camal la soconin fa yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay dadkii la soo saaray ee camal ay la imaadeenna aansan jirin lakum waxaad leedihiin maa ra'aytum waxaad aragteen wa miluhu macah jannadaa aad gasheen waxaad aragteen ba idinkaa iska leh wixii aad aragteen wax lamidana waad leedihiin intaas marka abu hurayra waa ka dhihi jiray qaala abu saciid wuxuu yidhi balaq abu saciidna waa kii ku kordhiyey wa casharatu amhaalihi toban laab marka waa mutaabacaad oo riwaayooyinka horeen soo maray yaa weli la turxantirayaayo ziyaadaad iyo naqsi iyo kala duwanaansho iyo waa xaadadii lagu yaqaanay muslim raximahullah dhaqankiisi weeye inuu aad iyo aad alfaada u ilaaliyo sida lagu kala badan yahay iyo waxa laisku raacay iyo waxa lagu kala duwan yahay qaala abu saciid wuxuu yidhi balaqanii waxaa i soo gaaray ana aljasra aw aljisra buundada jidka siraad la yidhaahda ee jahanamo korkeeda la saari doono adaqu inay ka jileecsan tahay min ashacra tintinta wa axadu ay ka afbadan tahay min asayfi sayf ayaa i soo gaadhay balaqani balaaq baa la yidhaahdaa waa nooca markaa inqiaac iyo waxbaa ku jira walaysa fii xadiidi leyt leyt xadiidkiisii kuma sugna fayaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa actaytana ehlu jannihii markii uu ilaahay yidhaahdo mayna siyaama inii ziyaadiya ah, maxaan inii kordhiyaa yaa waxay leeyihiin rabbanaa rabbigaanow acdaytanaa waxaadna siisay maa lam tucdi waxaadan siinin axaddan qof min alcaalamiina caalamka ka mida ah. wamaa bacdahu iyo intii ka dambaysay min alcaalamiina faaqara bi ciisa bnu xamaad ciise bnu xamaad marka waa qiray hadalkii su-aashii uu muslim weydiinayo weeyaan oo uu lahaa akhbarakum leyth bnu sacdin markaa fa aqara bihi ciise bnu xamaad wuxuu qiray sanadkaas iyo matnigaa iyo alfaadda iyadaa intaba waa qiray oo su-aashaa jawaabteediiba fa aqara dhexaysa fa aqara bihi ciisa bnu xamaad waa qiray muxuu qiray annahu akhbarahu leyth bnu sacdin can khaalid bni yaziid ila akhirih iyo alfaadaas iyo muxuu aha kelimaadkaas kala duduwanee laga wariyey fa aqara bihi ciisa bnu xamaad waa qiray وxadثna أbu bكر بن أbي شhيبة qال xadثna جعفر بن عwn qال xadثna هiشام بن سعد qال xadثna زيد بن أسلم بإsناadihima labadooda سند نaxو xadيiثi xفs بن maysرة ilى akhirih وqad زاada وnaqصa شhayئan ziyaado iyo نusqaan intaba way leedahay baabu wuxuu ku saabsan yahay إhbaaط الشhafاacة شhafaacadii oo la sugaayo shafaacatu nabiyina muxamed sala allah aleyh wasalam iyo shafaacada ahlulkabaa'iri dadka dunuubta waaweyn ku dhacay ee naarta la geliyey in loo shafeeci doono naarta laga soo saari doono shafaacadaa waa sugan tahay adilatu shafaacana waxay dhahaan culummadu waa mutawaatir alxadiidu almutawaatir marka laga hadlaayo waxaa loo soo miihaal u ah axaadiidu shafaaca ayaa ka mid a ah, iyo xawdka iyo xadiidu man kadaba calayhi mutacamid lakiin tawaaturka lafdi iyo macnigu uqaybsamaa lafdiguna waa in hal lafdiya man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min naar waxaa la tawaatur lafdi sidaasuu ku yimid intaas oo saxaaba oo intaa kasii warinayso laakiin shafaacadu alfaaduba ha kala duwanaatee inay shafaaco jirto oo kabaa'irta sida khawaarij ay qabto iyo muctasila aan naarta lagu waarinaynin loo shafeeci intaa iyada waxaa weeyaan xadiisteeda mutawaatir weeyaan wa ikhraaju lmuwaxidiin dadka ilaahay waxiday ee keligii ilaahay subxaana wa tacaala aaminsan in laga soo saari doono min annaari naarta risaalada nabi maxamedna rumaysan sala allah alay wasalam ma kala haraane وxadثnii hاrون بن سعيid الأyلي qال xadثna iبن وهب qال أخبرnii mالك بن أنس عن cمر بن يحyى بن cماaرة qال xadثnii abي aabbahayba ay warramay buu leeyahy yaحyى بن cماaرة عن أbي سعيidi الخdري سعد بن mالك بن سirاn رضي الله عنه وأرضاه أنa رasuul الlah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yudkhilullaahu ilaahay wuxuu gelin doonaa aljannata jannada idkhulullaahu wuxuu gelin doonaa ahlaljanna jannada ehelkeeda aljanna buu gelin ahlujanna baa la dhahaa jannada ehelkeedu waa mu'miniinta ilaahay rumeeyey ee rasuul rumeeyey ee haddana camal saalixana la yimid ahlujanna yudkhilu wuxuu gelin doonaa man yashaau biraxmatihi qofkuu rabo raxmadiisa ku gelin ilaan camalku sidiisuba waa un asbaabee jannada ooma dhigmo camalkaan samaynayno lan yadkhula axadukum aljanna bicamalihi buu nabi alai slam yidhi qof camalkiisa janno ay u goyso ma laha walaa anta yaa rasuul allah qaala walaa ara ilaa yataqamadani allahu biraxmatihi ilaahay naxariistiisuumaan janno ku geliye camalka iyo jannadu iskuma dhignaan alaa ina silcat allaahi haariya ilaahay silcadiisa iyo jannadiisa iyo barwaaqadaasi nicmadaa gacantiisa uu ku abuuray waa haali ooma dhiganto camalka aan la imaanayna laakiin in addoonnimo lagaa helo ood isdhiibtood hoggaansanto oo amar ilaahay aad qaadato oo dadaal inta tabartaa la imaato raxmadda ilaahay baa saaad ku helaysaa markaa jannaad ku heli wayudkhilu ahla naari wayudkhilu ilaahay wuxuu gelin ahla naari ahlunaarka naara naarti buu gelin faslu qada ahlujannihi jannadii baa la gelin ahlunaarkana naarti baa la gelinaya dad marka waxaa jira eheluljannana u dambayso naartana la gelin oo camal kabaa'ira la yimaadaan dembigoodii iyo macaasidoodaa badatay tawxiidkana waa haystaan kadib kuwaana waa loo shafeecay uma yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay unduruu fiiriya man wajadtum qofkaad heshaan fii qalbihi qalbigiisa aad ka heshaan miqaala xabbatin xabad min khardalin khardal ah waa geed mara yaryar sida baasha la yidhaahdo xabatu sawdada oo kalea aad u yaryar khardalka sagarxood bay dhihi jireen culimmadaanadi sagarxood madiina almunawara maraan ka soo qaaday baa jirta xasuustaa bacda dalaba kutubta qaarkood maraan marayna aan tusnay markaa khardalka waa midho yaryar oo aad yaryar oo waay min khardalin min iimaan intaa wax dhan oo iimaana qofkii qalbigiisu ku jira faakrijuu ka soo saara laleeyahy halkaa waxaad garanaysaan acmaalu lquluub inuu ilaahay u faydaayo dadkaas shafeecayo malaa'igta iyo shafaacatu shaaficiin waxaa ilaahay uu makanini oo u sahli in qalbiga wixii ku jira ay ogaadaan oo acmaashii daahirka daahirkaheed gacan kuma hayaan waxaa leeyahay qalbigoodaan marka loo faydi bal iimaanka raadiya fayukhrajuun waa laga soo saaraya minhaa naarti baa laga soo saari xumaman xaalay yihiin kuwa dhuxuloobay qad imtaxashuu gubtay oo dhuxul noqday ayaa laga soo saari fayulqawna waxaa lagu daadin fii nahri alxayaat webiga nolosha aw ilxayaa fayambituuna way dhalanayaan yambutuun way soo dhalan fiihi fii nahri alxayaat biyihii nolosha kamaa sida tambutu alxibbatu xibadu u dhalato waa noocoo dooga ka mid ah xaba haddaad tirana xabadii bay noqoni markuu roobka do-o oo daadka u qaado waxaa jirta wax dheelli oo nina abuuranin oo iska bixi oo meelaha kasoo babaxaysa ayaa jirta xerada xoolaha iyo meelaha daadka ay mareen iyo tugaga gaararkiisii iyo dooxooyinka dhexdoodaad ka arkaysa dheelli iska taagan daadkii baa qaaday xabaddii ilaa jaanibi sayli daadka dhinaciisa iyay ka soo bixi sidaasoo kalea dadkii lagu baadiyey biyihii maaulxayaat ilaahay qudradiisa fiiri iyo awooddiisa dib baa loo soo noolanayaa biyahaasaa maawalxayaam la yidhaahdaa alam tarawha miyaynan arkin xabadda ama xibada markay dhalanayso kayfa takhruju siday usoo soo baxda miyaynan arkin safraaha xaalay tahay mid jaallo ahoo multawiyatun isku duuban dheelidu markay saa usoo baxdo waa mici saas intay usoo baxdo iyadoo isku duuban kadib bay haddana dilaaci oo ay kala bixi marka hore laakiin multawiya saasay iskugu duuban tahay iyadoo jaallo oo midabka safraha la yidhaahdo ayadoo ah ilan qorax iyo iftiin iyo ilays maynan hadda ka horherin kadib bay markaa midabkeeda isbedeli qala xadaana abu bakr bn abi shaybata qala xadaana cafan bnu muslimi qala xadaana wahayb bnu khalidin xa xadaana xajaaj bnu shaacir xajaaj bnu xajaaj athaqafi ninkii bay isku magac yihiin mana aha xadaana camr bnu cawn akhbarana khalidun kilaahumaa can camr bnu yaxya bihada isnaad waqaala fayulqawna waxaa lagu daadin fii nahrin webi yuqaala lahu la yihahdo alxayaat la yihahdo walam yashukaa kuwan mayna shakininoo alxayaat iyo alxayaa awil mayna dhihin nahru baa la qawlan waaxidan biyahaasaa e, webigaasaa maawlxayaat la yihahdaa ama nahru walam yashukaa mayna shakinin nimankan mutaabacada sanadka hore mutaabaciin in badan baa mutaabacada ee waa un dib ugu laab waa iska sahlan tahay wa xadiidi khaalidin kamaa tanbutu lguhaatu alguhaat say u soo fii jaanibi sayl guhaadka waxyaalaha khiyaarka iyo qaraha iyo waxaasaa la dhahaa say uga soo baxdo fii jaanibi sayli daadka dhinaciisa oo meesha daadka maray ka soo baxaysa xabad qaraa ka soo boodi misagaa ka soo boodi muxuu ahaa e, caleynta kala duwan iyo waxyaalaha soo baxe ee cagaarka iyo dooga kala duwana ka soo baxaa wa fii xadiidi wahayb kamaa tanbutu lxibatu fii xamiya say xabadda oga soo baxdo fii xamiyatin ay fii tiinin sawdaa oo aswad dhooba madow biyaha markay intay dhammaadaan ay marka sii baxayaan meel wadalaho biyaha oo madow yay meelaha wax ka soo baxaya xabad ka soo baxaya fii xamiyatin waa kii qur-aan fiican xamiya oo kale wey yani wax madow oo biyaha ay meesha ku dhammaadeena ya wax ka soo baxaya aw amase xamiilati sayli buu yidhi daadka wixii uu qaaday ee xabad ah ee muxuu ahaa waxyaalahaas baxa ah sidii oga soo baxdo oo kale saas oo kale oga soo dhalanayaa markii lagu daadiyo nahrulxayaat ayay dib u soo noolaan oo marka hore naftaaba laga qaadi dadka asaga ahlulkabaa'irta dunuubtooda markii laga dahiro nafti inay kusii jirto oo jidhkoodii uu sidii usii bulaalo oo sida gaaladoo kale jir lagu bedelo cadaabka lagu sii xanuujiyo ayaga la yeeli maayo waa laftaaba laga qaado xanuunka waa la dhaafin xanuunka waa la dhaafin kadib baa lasoo noolayn kuwa kale laakiin gaalada ehlu naarka naarta ehelkeedaa kulamaa nadija juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab buu ilahay mar allaana markuu jirka dhammaado oo xanuunkii uu yar u gegsado oo xanuunkii u dhaafaba dib dambaa jirkii iyo muxuuha dhiiggii iyo loo soo noolayn markaasaa deen cadaabkii lagu xanuujinaya walciyaadu billah وxadثnي نصر بن علي الجهضبي qال xadثna بشر يعني بن المفضل عن أbي سلمة عن أbي نضرة عن أbي سعيidi qاal qاala رasuul الlahi slى الله علي sلم wuxuu yidhi أma أهل الناar أhlu naarka الadiina أhlu naarka hum ayaguba أhluha ehelkeeda oo dad waxaa jira ucidad lilkaafiriina yaa la marka naarta laga sheekeynaya ucidad lilkaafiriin jannadana maxaa l ucidad lilmuttaqiin marka diyaarin guud baa jirta kadib laakiin waxaa jira dad la tahirin oo intii lagu tuuro ahlu kabaa'ira kadibna laga soo saari oo inaarta aan marka ehelkeedii ku baaqi noqonay aan ahayn ahlu nnaar aladiina hum ahluha kuwa ehelkeeda ehe khaalidiina fiiha ilaahay yidhi fa inahum laa yamuutuuna ma dhimanayaan fiiha naarta walaa yaxyuuna ma noolaanayaan laa yamuutuuna fiiha uma eh, laa yamuutu fiiha walaa yaxya oo kale wey laa yamuutu fiiha walaa yaxya laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha inay nafta ka baxdo oo deena dhibkii iyo xanuunka u dhaafana ma dhacayso inay nolol fiican ku noolaadaan ma dhacayso cadaab daa'imaah iyo xanuun daa'ima ku noolaan walciyaadu billah walaakin naasun dad baa jira asaabathum naar naarta ay ku dhacda asiibtay bidunuubihim bisababi dunuubihima naarta loogu tuuray aw qaala bikhadaayaahum gef iyo dembiay la imaadeen dad naarta loogu tuuray laakiin muslimiin muwaxidiin ah fa amaatahum ilaahay waa dilayaa imaatatan dilid xataa idaa kaanuu faxmaa markay dhuxul noqdaan xanuunkiina la dhaafiyo adina ilaahay wuxuu idmayaa udina waxaa la ogolaani bishafaacati shafaacadii shaaacada shafaacada weyn ee shafaacatlcudmada xadiisan hadda imaanayso aada iskuma sii mashquulinin maxaa yeelay taa ayadaa lam yakhtalif fiihi firaqun min afiraqi almuslimiin wax wax khilaafay maba jirtaba jamiic dawaaif way aaminsan yihiin in shafaacatlcudma ay jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala faslulqada meeshii laiskugu imaaday lagu kala bixi xadiistana way noo imaan doontaa dheer xadiis dheer baa noo imaan doona lakiin axaadiista inta badan soo noqnoqonaysa waxaa weeyaan ahlulkabaa'irka kuwaa weeye midkuu muslim imaamu muslim raximah llahu uu rabo inuu ku radiyo laba qolo qolo waa qolada murji'ada la yidhaahdo eele qofka dembi kastaoo kabiiraha uu la yimaado naar maba gelaayo iimaankiisana ma nusqaamaayo wixii ahlulkabaa'irkii oo naartii la geliya waa kuwan ee wax si undhaha axaadiis mutawaatira xaggan kalena waxaa la radin khawaarijti oo qof naar galay oo dembi kabiiraha ku galay ka soo bixi maaya bay qabaan waa kan waa loo shafeecayoo waa laga soo saaray waxdhaha weeye labadaa firqaa marka la radinaya wasadkana ahlu sunnihii baa ku jira ahlulxaq ahaa udina bishafaacati baa la idmi bihim waa la keenaya dabaa'ira dabaa'ira jamaaca jamaaca baa loo jeeda dabaa'ir dabaa'ir ayagoo kooxkooxa naarta laga soo guraya markaasaa fabuhuu lagu firdhin calaa ahli anhaari iljanna jannada webiyaasheedaa lagu shubayaa lagu firdhin uma qiila waxaa la leeyahay yaa ahlujanna ahluljannow afiiduu calayhim biyaha ku shushuba markii lagu daadiyo ubiga agtiisa lagu daadiyo biyaha ku shubaa laleeyahay fayambutuuna waa soo dhalan nabaata alxibati xibada ama cayada ama dooga soo soo dhashoo kale ama xabadda caadiga ah takuunu noqonaysa fii xamiili say daadka uu xumbaaray xamiili sayni daadka meesha uu xumbaaray oo qaaday ka soo baxaysa faqaala rajulu min alqowm ninbaa wuxuu yidhi qoomka kamida markuu nabigu ka sheekeeyey meelaha derbiyaha iyo daadadka iyo mxuua togaga geesihiisii iyo waxa ka soo baxaya ee doogi kaloon soo bixin soo boodaya uu ka sheekeeyey ninbaa wuxuu yidhi qoomkii kamida fadhiya ee nin dhegaysanaya nabiga calayh salaam cilmigiisa kaana rasuul allah rasuulka ilaahi calayhi salaam waxaad moodaa kad inuu ahaa kalbebaadiya inuu baadiya joogi jiray oo sida uga sheekeynayo yani waxyaalaha noocaas oo kalea dooga iyo baadiyaha wax ka soo baxay u horeeyay iyo safraa multawiya iyo midda qoraxda ay ku dhacday midda kale iyo si uu kala qaadqaadayo nabiga calayh salaam arrimahaasoo reer magaalku aynan aqoonin baadiyahon laga yaqaano baadiyuhu shaw ku noolaan jiray nabiga uma jawaabin waa wasacu sadri nabiy sal l slam yani waxyaalaha qaar iyo hadallada qaar ee mudaakhalaadka ah oo mararka qaar aan wakhtigeedii makaankeedii la joogin nabiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa waasaba u ahaa waxbana soo caroonin buu dantiisa kasii wadan jiray mararka qaaroo laakiin su-aal toosa la weydiiyo la yidhaahdo yaa rasuul allah ma ari baad raaci jirtay haayo ari baan raaci jiray buu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nabiga la weydiiya uu nabiga calayh salaam uu la hadlayo saxaabadiisa oo gaajaysan oo uu lahaa geedka cadayga calaykum bilaswad calaykum bilaswad ah, cadayga saa taqaanaanba midhuu bixiyaa midhihiisa midna waa cagaar af olalis ah oo aan la cuni karin midna waa intuu bislaadoo madoobaanaya kaasoo ugu macaana ku jira marka midka madow isticmaala midka madow isticmaala kan kaleha ku gubanina ah, eh qowlalaha iyu inaga gubinay markaasay dheheen baadiyaa joogi jirtay miya markaa su-aalaha nooca waa dhici jirtay waxadaana moxamed bnu muhana wbnu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfarin xadaana shucba can abi slma qaala samictu abaa nadrata can abi saciidin alkhudriyi can الnabiy sal ly slam bimili ila qawlih fi xamili sayl walam yadkur ma bacdu inta ka dambaysa ma sheegin ziyaadaad iyo nusqaan iyo waxbay kale leeyihiin oo mutaabacaat baabu aakhiri ahli الnaar ahlu naarka qofka ugu dambeeya khuruujan ka soo bixid minhaa naarta laga soo saaro oo dadka naarta ay ku waajibtay gaalada mooyeene inta muwaxid qof muwaxida uu jiro waa laga soo bixin marka dambe waa laga soo saaraya wa hada raddun cala alkhawaariji walmuctazila khawaarijta iyo muctasilada iyo takfiirka kuwaasuuna raddi ku yahay qofka muslimka ahee kabiiro la yimid waa gaal dhahaya kuwaasaa la radinayaa inaan lagu gaaloobaynin laakiin uu yahay mu'minun fii iimaanihi faasiqun fii kabiiratihi mu'min weeyaanoo tawxiidkaasi iyo iimaankii kama baabi'in bisababi dembi buu ku dhacay gaal ku noqon maayo qofku dunuub gaarah lagu gaalooba way jirtaa laakiin macaasida iyo kabaa'irta laguma gaaloobo amaa xagga kale haddana waxaa la leeyahay faasiqun fii kabiiratihi waa qof faasiqa ah oo intaa fisqigiisi iyo xumaantiisaasi waan ku nacaynaa inta iimaankiisaana wala iyo walaalnimo iyo iimaan iyo muuminnimo ayaan kusoo dhawaysanaynaa sidaasaa la raba waa cadaaladda shareecada inaad qofkan aad mar walbaba salbi maxdi aada ka dhigin dembi buu la yimid waa gaal ehlu naara inaad kula kowfin oo naf iyo maalba aadan banaysanin lama ogolo dhinaca kalena faasiq ilaahay maaragtay dunuub waaweyn oo macaasi ah la yimid ilaahay caasiyey inaadan bogga ku qaadin oo saaxiib ka dhiganin laa yakun dacaamuka ilaa taqiyun walaa tusaaxib ilaa mu'mina qof aan ah mu'minah la saaxiibin inaan taqi ahayn cuntada ayoonan cunin oo waxaana iska siinin ayadana waa xadiid kale wey marka wasadkaasaa lagu socdaayo nin walba mansiladiisii martabadiisii baa la dejinayaa qaala xadaana labadan qolo laakiin qolada meel bay u dheelinaysaa kuwa yidhaahda xaabqaad ah oo wax allaala wixii dunuub iyo macaasi ahaa oo dhanba waxba ma jirto dhib malaha dhib malahda ku haysa waa la caabin wey kuwa ciyaara ayago shareecada ku ciyaara weyaa murjia la dhahaa murjia ayaa la yidhahdaa asxaabu tasaahul weeye marka dadka fasaqada iyo ehlumujuunka iyo ehlulfujuurka iyo kuwaasay markay dariishanayan dhex galayaan ilahay waa qafuururaxiim iyo maara saasaa la yii laa ilaha illa allahu jaqaljanna iyo yay dariishanayan markaasay dunuubta iskaga dhex jeclayaan kuwaa marka usii fatwoonaya waxa u sheegi kuwana waa khawaarij oo waxay leeyahin maba dembi ma timid haa naar baad ku waaraysaa qunuud iyo ya's iyo quusad bay qofka ku ridayaan marka waa in qofka waciidkana lagu goodiyo oo nusuustii wacdi waciidka iyo zajriga iyo canaanta iyo in lagu naargeli in loo sheego dhanka kalena rajadii in loo muujiyo iimaankaasi ahamiyada uu leeyahay tawxiidka waa in loo cadeeyo qala xadaana cuثman bn abi shayba وisxaq bn ibrahim alxandli kilahuma can jariir qala cuثman xadaana jariir can mansuur can ibrahim can cabidata can cabdillahi bn mascuudi qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxuu yidhi inii la aclamu waxaan ogahay oo dhaqaana aakhira ahli naar ehlunaarka qofka ugu dambeeya khuruuja kasoo bixid minha naarta laga soo baxo wa aakhira ahliljana ehluljannaa qofka ugu dambeeya dukhuulan gelaya aljana jannada waa isku hal qof uun naartana saa ugu dambeya wax laga soo saari jannada wax galna saa ugu dambeeya rajulun waa nin yakhruju ka soo bixi doona min annaari naarta xabwa gurguurad ba oga soo bixi riwaayo kale waxaa weeyaan waa dhacaya marka marka hore gurguurad ba oga soo bixi xoogo markau joogo oo yar xoogaystana wuxuu bilaabaya inuu huntutuulo oo luudo liixo yuu bilaabi fayaquulu llahu tabaaraka wa lahu ilahina wuxuu ku leeyahay idad orodtago fadkhul janna orod jannada gal fayaatiiha jannadiibuu imaan fa ilayhi waxaa loo malagelin oo u malayn annahaa jannadii malaa inay buuxdo indha saraxad markuu jannadii arko waxa uun khalqi ku jira ayuu wuxuu leeyahay wax boosoo ka bannaanba maba lahaba fa waa soo laaba meeshuu alle kula hadlay fayaquulu wuxuu leeya an rabbi rabbigayow wajadtuhaa waxaan helay jannadii oo malaa buuxda jannadan ma buuxsantaba dadkii mudnaa ee muwaxidiinta markii laga buuxiyo lawada geliyo iyo dad hor le ilaahay subxaana watacaala abuuraya markaasaa jannada lagu buuxin markaas dad hore waba waliba dala iska gelin xawrlaciintaba dee waad aratayo waa dad u meesha ilaahay abuuro jannadun kudhex abuuray wey dad saasoo kale ah intii la abuura jannada la gelinaya amaa naarta ilaahay dad intuu u abuuro ku buuxin mahayo oo raxmaddiisa waasaca iyo muxuu aha xilmigiisa iyaa diidayo ahadna ma dulminayo isagaa iska xarimay dulmiga marka naarta iyadu waa lasoo aruurin ilaaha raxmaana subxaana wa tacala intuu qadamkiisa dejiyo ayay isku soo dhowaanaysaa halmid mid masiid u hayso ay uhalhamsanayso u malafsanayso markuu ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa u muujiyo qadamkiisa u dejiyo ayaa isku soo dhowaano intii ku jirtay baa lala ekaysinaya wajadtuha malaa ninkan marka waa ismoodsiiyey ilaahu jannadi waa buuxdaa ayuu leeyahay fayaquulu allahu tabaaraka wa tacala lahu wuxuu ku leeyahy idhab orta fadkhul janna war jannada gal baan ku idhi fa ina laka milu dunya inay buuxsata iska dhaafa ina laka waxaad leedahay mila dunya addunyada oo kale wa casharatu amhaaliha tobanlaabkeed marka jannada baaxadda ay leeg tahay ayaad garanaysaa samaawaadkan samaaudunyadanaba ardada ka weynba ta ku xigtana way kasii weyn tahay ta saddexaad way kasii weynta ta afaraad ta shanaad siaa wey markas jannada carshiga allah raxmaan wax walba kasii weyn marka wa casharatu amhaaliha ow ina laka casharata amhaali dunya addunyada tobanlaabkeed baad leedahay qaala fa yaquulu wuxuu leeyahay addoonkii ataskharu bi ma igu jeeseesaysaa ow tadxaqu bi allaw migu qoslaysaa ayuu leeyahay ilahay musaa ku leeyahay faraxii ka batay oo haddii markuu qofka farax ka bato waa gafaya hadalla aan munaasiban buu ku hadli ama wuxuu garanayna janaabka iyo qudrada iyo awoodda iyo ilahay awooddiisuuna garanaynin jaari baa ku xumbaaraya marka atadxaqu bi buu leeyahay sidii ninkii toobadda ee markii laga hadlaayey neefkii geelahay oo watee ka dhumay sakarada isagoo nafta ka baxayso haddana helay ee yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka kii dhihi jira waa kala weya ilaw adoonkaygabata ama rabbigaabaana ahdaa buu nabigu alay slam min shiddati lfarax kasoo qaad marka male farax dartii ninkii aan taraaro oo iska hadlo hadal uuna ku soconin ama hadalkii uu ka tambato faraxii kasoo qaad male wa anta almelig adoo meliga miyaad gu qosli qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay buu leeyahay saxaabiga cabdillahi bn mascuud rasuul allahi nabiga calayh salaam oo daxika qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa nabiga ilkihiis iyo gowsihiisa ay ka muuqdeen nabigaoo qoslay calayhi salaatu wasalaam oo ninkaa wax lagu qoslo ayuu ku hadlay waxaan munaasab ahayn oo ansax ahayn iyo siduu u farxay ee haddana uu isku garanba waayey qaala fa kaana yuqaal waxaa la dhahaa daaka ninka adnaa ahliljannati mansilatan ahlujannaha ninka ugu mansila hooseeyo weeye boos ahaan iyo martaba iyo darajo ninka ugu hooseeyo weeye waa ninka laleeyahy tobanlaab qaado qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba waabu kurayb wlafdu liabi kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata can acmash can ibraahim can cabidata an cabdillah cabidata ibn camr asalamani can cabdillahi bni mascuudin qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi inii la acrifu waxaan garanayaa aakhira ahli naari ehlinaarka midka ugu dambeeya khuruuja kasoo bixidda mina naar laga soo baxo rajulun waa nin yakhruju bixi minha naarta ka soo bixi zaxfan gurgurad baa oga soo baxaya iyo xabun waa isku mid fayuqaalu lahu waxaa luulaya indaliqta fadkul iljanna jannada gal qaala fayadhabu waa tagayaa intuu socdo agga jannada aadi fayadkhulu ljanna jannadii buu geli fayajidu nnaasa dadkii oo wuxuu heli isaga siduu u arkay weeye qad akhaduu qaatay almanaazila boosaskii oo dhanba boosaskii oo wada camiran oo dadkii laha ku jiraan fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeya tadkaru zamaana ma xasuusan tahay zamankii alladii kunta fii aad ku sugneed kii hore adduunka iyo dhibaatada ku sugnayd cariirigaad ku jirta cariiriga adduunyada in yar ayuu qofka ku jiraa oo adduunyada uu maarata kaga nool yahay ma garanaysa cariiriga adduunka iyo dhibaatadii la socotay haddii aakhira aad naartii aad gashay xanuunkeedii fa nacam haa waxaasoo dhibasoo kama soo bixin haa fayuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay tamana bal tamani bal wuxuun qalbiga gasho oo bari oo weydiiso fayatamanaa wuu tamanin waxbuu majeeran oo sheegay waxaasaa u baahnaan la alla waxayaa isiiya fayuqaalu lahu waxaa la leeyahay laka aladii tamanayt inta aad tamaniday eed doonatay eed majeeratay waad leedahay wa casharatu acaafi dunya adduunyada tobalaabkeedna waad leedahay laleeyahay qaala fayaquulu wuxuu leeyahy ataskharu bi maigu jeesiyeys wuxuu filayay maba ahaba wa anta almeliku adoo boqora miyaa igu jeesiyeys allow qaala falaqad ra'aytu rasuula allahi baaraka calayhi salaam daxika isagoo qosle xataa badad nawaajiduhu ilaa nabageelkiisa ay ka muuqdaan alayh salatu wasalam gowsihiisa qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana cafaan bn muslim safaar qala xadaana xamaad bn salamata qala xadaana thaabit bn aslam albunaani can rasuuli malik can ibni mascuudin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal slam qaala aakhiru man yadkhulu ljana jannada qofka u dambeeya galaya rajulun waa nin fahuwa yamshi waa soconaya maratan mar wayakbuu waa afgembi buu udhici maratan mar mara hamboori buu udhacaya yakbuu mara mara hamboori afafki wajwaji buu udhici mara waa yar istaagi waa goorma bacda zaxfi zaxfigii iyo gurguradkii markuu isku soo gurguray oo naarta kasoo yarfogaaday iyo haddana wuxuu bilaabay inuu socdo looba markuu socdo ila waa qof dhammaaday oo naarta ay gubtay oo baaba'ay oo tabarbeelay markaasuu marra wajwaj u dhacayaa wa tasfacuhu naaru naartii baa leefaysa maratan mar talfaxu wujuuhum naarid oo kale wey wejigii bay naarta ka leefi oo naartiiba ololkeedii yaa soo gaari lay fogaanin faidaa maa jaawazahaa markuu naartii wada gudbo kuleelkeedii ololkeedii iltafata ilayha saas usoo fiirin dib buu soo fiirinaya markuu dhaafo faqaala wuxuu leeyahay tabaaraka aladii ilaahigii baa weynaaday tacaadama wataqadasa alladii allihii baa weynaaday oo sarreeyey najaanii iga kaa badbaadiyey minka adiga naar yahay ilahay iga kaa badbaadiya ilahaasaa weynaaday laqad acطaaniya allahu ilahay wuxuu isiiyey shay-an wax maa acdaahu wuuna siinin axadan qof min alwaliina kuwii horaa walaaakhiriina kuwii dambaa asalaama min alcadaab waalcuquuba khayr cadaabad adaabka qofku ka nabadgalo waa khayr iyo wanaag weeyaan faa'ido wey marka cadaabkii laga bixiyey weli nicmo kale iyo barwaaqiya janno ma helin cadaabkaa laga bixiyey buu leeyahay wuxuuna kuwii hore iyo kuwii dambaba alla una siin ayuu isiiyey fa turfacu lahu shajara geed baa loo muujin geed baa loo koryeeyey oo jannadii buumaal ka arki caalamka waa caalam kale oo ilaahay uu garanayo xaaladooda naarta iyo jannada iyo muxuu ahaa ee waxa ka muuqanaya iyo xaaladaha iyo qaabka loo gelgelaayo waa duruuf iyo xaalad ka duwan middan innaga mushaahidkeen aragno way ka duwan tahay wax kasta oo jannada iyo laga sheekeeyana tilmaanteeda adduunyada in lagu fahansiiyo unbaa laga rabaaye wax khilaafsan tahay ibn cabaas saas dhihi jira radi allahu canhu ardaa marka waa caalam kale wey caalam baa la yidhahdaa waad aratay waxa ka dambeeyana aakhara wey waxa udhexeeyana waa barzakhi adduunkana waan joognaa bal caloosha hooyada ka warran caloosha hooyada ee lagu noolaa ayadana ka warran meesha cariiriga ee mugdiga intaasoo mugdi ah ee ilmahu ku nool yahay ee ku dabaalan ee iskaga neneefsan ee wax iskaga cuni yani waa wax lasoo maray oo indhahan waa la aragnaa waan aragnaa midda nolosha adduunkana waan aragnaayo iyaduna in xaaladeeda haddii qof isagoon arkin looga sheekeeyo inuu iimaanka un qaato mooyeene waxaa adduunka ka dhici qoraad ag ka soo dhici dururbaa tara cirbaa kala waxbaa adii waxbaa soo bixi oo waxa markaa aragto un aad indhahaada maarata ay arkayso mid kalea jirto oo qabri ah waa daar kale oo qabri la geli oo qofkii intii maarata naftiisii lafihiisi u baaboo ruuxdiisina cadaab ama janna mid uu ku jiro oo xaalad kale oo caalamulbarzakh la yidhaahdo ayaduna shu'uunteeda shaqadeeda wadata aakharadii baa jirta oo naartina dhinaca dhinacna jannadii ah kala fog dhinacna isku dhow oo las arki oo laisku maqraani sida loo kala eh, eh, boobi iyo sida loo kala geyni rabbi baa marka waxaasoo dhan waxaa weeya culuumu lghayb aamanaa wasamicnaa waatacna gufraanaka rabbana wailayka almasiir fayaquulu wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow adninii ii dhowee min hadihi shajara geeddaas ilaahu ii dhowee ilahu geeddaa ii dhowee buu leeyahy fala astadila aan harsado bidillaha hooskeeda wa ashraba aan cabo min maayiha biyaheeda fayaquulu llahu caza wajal ilahay baa wuxuu leeyahay ya bna aadam bni aadamow lacallii ma dhici karta ma laga yaabaa in acdaytukahaa haddaan ku siiyo acdaytukahaa haddaan ku siiyo geedii kuu dhoweeyo sa'altani inaad weydiisa ma dhici kartaa ma laga yaabaa hayraha su-aashaan waxaan ahayn fayaquulu wuxuu leey laa yaa rabbi maya rabbiow wayucaahiduhu ilaahay uu la ballami anlaa yas'aluhu inuuna weydiisanin hayraha waxaan kaaka ahayn wa rabbuhu rabbigiis baase waa ogyahay inuu weydiin doono laakiin rabbuu rabbigiibaa yacduru u cudurdaari doona liannahu yaraa wuxuu arkaya addoonkan maa laa sabra lahu caleyh wuxuuna ka sabri karin oo addoonkan intuu geedtana arko kuka fiican u arko kuka sii fiican u arko inuuna aamusaynin una sabri karin alla wuu ogyaha marka waa hadli fayudniihi minha geedii hore oo codsadaa loo dhoweyn fayastadilu waa harsanaya bidilha hoosteedii wayashrabu waa cabaya min maayaha biyaheedii uma turfacu lahu waxaa loo koryeelay shajaratun geed kale hiya axsanu ka wanaagsan min aluulaa geedii hore fayaquulu wuxuu leeyahay ey rabbi rabbi adninii ii dhowey min hadihi geeddaas liashraba aan caba min maayaha biyaheediiy geed walba biyaha qulqulaya wa aan harsadan bidillaha hooskeeda laa as'aluka ku weydiisan maayo hayraha waxaan taa ka ahayn fayaquulu ilaahay wuxuu leeya yabna aadam alam tucaahidnii soo ilamaada ballamin anlaa tas'alnii inaadan iweydiisanaynin hayraha su-aashaa waxaan ahayn tii hore waxaan ka ahayn fayaquulu wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacala haddana lacallii ma yaaba in adnaytuka haddaan kuu dhoweeya minhaa jannadii iyo geedani tasalunii inaad weydiisataa hayraha su-aal kale facaahidhu ilahay buu la ballam anlaa yasaluhu hayraha inuun wax kale weydiisanaynin wa rabbuhu yacdiruhu ilahay baan u cudur daari oo oh, su-aalahan dambe uu weydiinayo waa iskaga dhaafi maxaa tii hore loo qabs inti lagu dhego la dhihi maayo wax damba lagu siin maayo waa qof khayr lala rabo wixii dhibaato uu soo marayna la rabo in laga dhaqo liannahu yaraa wuxuu arki maa laa sabra lahu wuxuuna ka sabraynin calayhi korkiisa fayudniihi minha geedi kaluu ilahay u dhoweeyey fayastahilu bidilliha hooskeedu harsanaya waishrabu min maaihaa biyaheedu cabaya uma turfacu lahu shajaratun geed kale cinda baabiljana jannada albaabkeeduu geedan dambe ku yaalla hiya axsanu ka wanaagsan min awalayni min aluulayayni labadii hore fayaquulu wuxuu leeya ay rabbi rabbigayow adninii ii dhowee min hadihi geedan liastadilla bidilliha hooskeeda aan harsadoo wa ashraba aan caba min maa'iha biyaheede laa as'aluka hayraha wax kale ku weydiisan mahaye markay dhib kugu taagan yahay waxaa le dhib kale hadduu ilahay iga bixin lahaa mar un ayaad dhihi markaas haddana markuu lagaa bixi mid kale haddana dhici mid kala dhici meel kale usii halaamsan ibni aadamuhu waa sidaas waxay markaa u haysto keliya ma ahee mar walbaba ziyaadu rabaa laa as'aluka hayraha fayaqulu wuxuu leeya ibna aadam alam tucaahidnii anlaa tas'alnii hayraha qaala balaa yaa rabbi ballan waan kula galay haadihi laa as'aluka hayraha mid kalese ku weydiisan maayo wa rabbuhu rabbi baa u cudur lianahu maxaa yeelay wax lagu cuuddaara haysta yaraa wuxuu arki maa laa sabra lahu calayha wuxuuna ka sabri karin fayudniihi ilahay baa u dhaweynaya minhaa geedi dambe faidaa adnaahu minha markuu u dhawaado oo fayasmacu u maqlo aswaata ahlijanna ahljannaha aswaadooda sawdkooda iyo shanqadhooda iyo dhawaaqooda iyo muxuu ahaa waxa un qurux ah wax dhagahooda ay ku farxaan umay maqli ahlujannaha laqwi maleh cayn maleh afxuma maleh kala celiya iyo buuq male marka wixii wanaagsanaa ee salaamta iyo hadalka fiicnaa iyo jannadii wanaagga ay ku jireen warkaasi xaadi اlarwaax ilaa bilaad اlafraax fayasmacu aswaata ahli اljanna ibnuqayim baa iskale fayaquulu wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow adkhilniiha igeli ilaahw jannadan igeli dadkan aan ku darmadee fayaquulu wuxuu leeya ibnu aadam maa yasriinii maxaa iga kaa reebi minka xaggaada bal waxa aad su-aashaadan iyo baryootankaadan iyo mar walbaba aad igu soo celcelini waxaa igaga kaa reebi doono ee ad hari muxuu yahay maxaad igaga hari bay ka dhiganta maa yasriinii minka maxaa kaa reebi maa yuqdicunii wayamnacunii cank can su'aalika maxaa kaa reebi ayurdiika maku raadli gelin an actiika inaan ku siiyo addunya adduunyadoo kale wa milaha macaha iyadoo kale qaala yaa rabbi atastahzii migu taysaysa minii wa anta rabu lcaalamiin adduun say ku yahy oo kale faduxika ibnu mascuud baa qoslay faqaala wuxuu yidhi laa tas'aluunii ma i weydiisaan mima waxaan ad xaku u qoslay faqaaluu mima daxikta alxaku maxaad u qosashay qaala wuxuu yidhi hakadaa sidaasuu daxika rasuululahi u qoslay calayhi salaam faqaaluu waxay dhaheen mima tadxaku yaa rasuul allah maxaad u qosashay qaala min dixki rabbialcaalamiin rabbialcaalamiin dixkigiisaan ku qoslayaa xiina qaala markuu yidhi wiilkan ah, ninkan ama addoonkan atastahziu minii wa anta rabulcaalamiin uu alla ku qoslay fayaquulu inii laa astahziu minka kugu jeesjeesi mahaye walaakinii calaa maa ashaau qaadir waxaan kasta oon aniga doono kii karaan ahay awoodayda xuduud ma laha xad ma laha wax ilaahay cajis gelin ma jirto wax ilaahay ku yaraan ma laha wax walba suu rabo u waasicin oo u weynin subxaanahu wa tacaala sifaatkaa sifaat lakhbaar sifaat alkhabariya la dhahaa dixkiga iyo sifaatka alla lagu tilmaamay sidaa un baana lagu marayaa laakiin ogow mar walba maanka gasho in laysa ka milihi shay un ilaahay u yahay midka adiga qosolka ee dadka ay qoslaan ee markii ilaahay lagu sheego dixka la sheego aad dadka qaar ay la jabeeracyoonay ka boodayaan war isku mid maaha sida ilaahay daatadiisa makhluuqiisa u khilaafsan tahay yay sifaatka allana sifaatka makhluuqa u khilaafsan tahay subxaana u khilaafsan tahay marka isku mid maaha wahuwa samiicu lbasiir marka ihbaat baa la rabaa iyo nafyi wixii ilaahay subxaanahu wa uu anfiyey oo ah inuuna makhluuqiisa uuna alla u ekeen shabihin taa ayadaa waa inaad la imaatood anfiso wixii uu ihbaatiye oo sifaatka ilaahay uu leeyahay faraha badana ee kala duduwana ilaahay uu qur-aanka ama sunnada nabi muxamed calayhi salaam lagu ihbaatiyeyna ihbaati waxaaba yaraatay yana kaa gelin waswasa iyo shaki iyo inaad meelo kale u carcararto saaxibu shareeca wey waxaa hadlaya waa nabi moxamed sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa hadlaya lafdiguna waa carabi sidiisaasaa lagu wadi nusuustii kalaanase ku kala wadoo laysa ka mili shay wa samiicu lbasiir baad haysataa saasaa wataa taa waxay kaa reebaysaa inaana ku dhicin taxriif iyo tacdiil iyo tamhiil iyo tashbiih iyo takyiif iyo ta'wiil midna aada ku dhicin yani labada dhinac ee darfay naqiidka iska ilaali waxna ha taxriifinin oo macnihii wax kale hala aadin oon meeshaba oolin hala aadin oo ilaahay eh, muxuuaha sifaadkiisii yardiisa qudra aad ku fasirti iyo nuzuulkii ood malaa'ig ku fasirti iyo majiyi ood malaa'ig ku fasirti iyo dixkigii ood ridi iyo raxmad ku fasirti iyo waxaasoo dhan alfaad carabiga ah bay ahayd nabi maxamedna waa yaqaana calayhi salaatu wasalaam sidaa ay tahay baa lagu socodsiiyaa alfaada noocana amiruuha kamaa jaad yay salaful umma dhihi jireen walaakinii calaa maa ashaau qaadir baabun wuxuu ku saabsan yahay adnaa ahli ljannati ahlujannaha kuwa ugu hooseeya mansilatan boos fiiha jannada gudaheeda xadana abu bakr bn abi shayba qala xadana yaxya bn abi bukayr qala xadana suhayl bn muxamedi can suhayl bn abi saalixin can الnucmaan bn abi cayaashi can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waslama qaal ina adna ahli اljanna ahljannaha midka ugu hooseeya mansilatan booska rajulun waa nin sarafa allahu ilaahay u leexiyey wajhahu wejigiisa cani naari naarta uu ka leexiyey qibala janna xagga jannadana loo leexiyey markuu in badan naarta ku jiray laga soo saaray kadib wamasala lahu ilahay wuxuu u muujiyey u taagay oo u suureeyey shajaratan geed daata dillin hoos u saaxiiba yaa imtahalat calayhi oo kasoo hor muuqatay faqaala markaasu wuxuu leeyay ey rabbi rabbigayow qadimnii ii dhawa ilaa hadihi shajara geedan akuunu fii dillahi hooskeeda aan ahaade wasaaq alxadiid binaxwi xadiid ibn mascuud oo kale walam yakun ma sheegin fayaqulu ya ibna aadam maa yasrinii minka maxaa iga kala reebi ila aakhiri alxadiid wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey wayadkuruhu allahu sal ilaahay baa subxaana wa tacala xasuusinaya addoonkii wuxuu leey sal kada wakada waxaa weydiiso waxaa weydiiso faida nqaaca minhu lamaani yidadiina iyo su-aalihiisi markay dhammaadaan oo uu yidhahdo waan dhergay qaala allahu ilahay baa wuxuu le laka wa casharatu amhaali in huwa laka intaasaad leedahay wa casharatu amhaali toban laabna waad leedahay qaala uma yadkhulu janata eh, yadkhulu wuxuu galayaa baytahu gurigiisiduu geli waa qofkii ugu dambeeyey naarta wax laga soo saaro fatadkhulu calayhi waxaa u soo geli zawjataah labadiisa xaas labadiisa naagood ama maarata zawjaadkiisiia oo min alxuurilciini gabdhihii xuurulciintahaa indhaha waaweynaaye guduudnaa quruxda badnaa jamaal oo dhan ilahay ugu dhammaystiray kuwiibu yaa u imaanaya fataquulaani waxay leeyihiin alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alladii allihii axyaaka ku nooleeya lanaa anaga noo soo kaa nooleeyey wa axyaanaa wa awjada ixyaan ayaga ay ka hadlayaan iijaad wey ilaa ayaga intay dhinteen lama soo noolanine kan uu dhinta waa la soo nooleeyey laakiin kuwan halkaaba lagu abuurayba wa axyaanaa ay awjadanaa na ehaysiiye laka adiga noo kaa ehaysiiye noo kaa abuuray anaga waxaan u abuuranahay oon ula samay aniga darada saas wey waa horlacinti wey qaala fa wuxuu leeyahay maa ucdiya axadun qof lama siiyo mila maa ucdiitu isagii baa yaquulu ninkii wuxuu leeyahay maa ucdiya lama siiyin axadun qofna mila maa ucdiitu waxa la siiyey oo kale nicmadii la siiyey qanaacaa la socota ehlujannaha inay indhaha taagaan oo ay maaratay eh, waxay leeyihiin waxay naftooda ijtihato ay leyihin marka waxay haysteen bay naftooda ijtiheen oo jeclaan oo ilaahay ku raalli raalli oga dhigayaan ku qancayaan marka wuxuu isku arkiba inuu barwaaqo ka badanba unan qof asaga ka fiican inuusan jirin waana haystaa nicmo waa haystaa ninkii naar laga badbaadiyo faman zuxziya can innaar udkhila aljanna faqad faas ninkii naar ilahay ka badbaadiyo oo jannaba galo waa liibaanay kaa liibaan kuwa ila naarta ku murxay oo ku jire xadaana saciid bnu camr alashcafi qala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can mudarifin wa ibni abjar ibnu abjarkana cabdilmalik ibnu saciid ibnu xayaan sanadkaa kale u noogu imaan doonaa cabdilmalik ibnu saciid baa la dhahaa qaala can shacbiy camr bnu sharaaxiil qaala wuxuu yihi samictu lmugiirata binu shucbaan maqlay riwaayatan warin uu xadiidka wariyey can uu ka wariyay ka dhigan tahay in sha allah hadduu ilahay marfuuc weeyaane xaw xadaanaa ibn abi cumar xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa mudaraf ibnu ariiqin wa cabdilmalik saciid man huwa cabdilmalik ibnu saciid ibnu abjar waa kii haddaa soo maray samicaa waxay maqleen ashacbiya shacbi bay maqleen caamir oo yukhbiru ka warramaya can lmugiira bnu shucba qaala wuxuu yidhi mugiira samictuhu waxaan maqlay calaa minbari qaalada marka waxaa wata shacbi baa wata samictuhu mugiiran maqlayoo calo mimbar mimbarka saaran oo dadka wacdinaya wax u sheegaya yarfacahu warka uu sheegayna wuxuu u koryeeraya ilaa rasuulillaah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis marfuuca ila nabiyi sala la sl loo koryeeray ayuu ayuu markaasi yuu wrinawerinaya oo ahrinaya yarfachu ila rasuuli illah qaala waxadaanii bishr bnu xakam walafdilah qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna xadaana muarifu ibnu abjar samica shacbiya bay maqlena yaquuluna samictu lmuqiirata bnu shucba yukhbiru bihi naasa dadkiiba u warramaya cala mimbari mimbarka nabiga ala salam waa mimbarkii masaajidkuu joogay qaala sufyaan rafacahu axaduhuma midkood baa kor yeelay uraahu ibnu abjar baan u malayna qaala sa'ala muusa an rabbah nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ibnu cimraan kariimullah ninka nabigae rasuulka alla la hadli jiray muusa ee banu israiil loo diray towraad lagu dejiyey calayhi wacalaa nabiyina wacalaa jamiic alambiya salaatu wasalaam muusaa rabbahu wuxuu weydiiyey maa adnaa ahli ljannati ehlujannaha maxaa ugu hooseeya mansilatan boos ninka ugu hooseeya xagga booska ehlujannaha waa kee qaala wuxuu yidhi allah subxaana huwa rajulu waa nin muusow yajibu imaan doona bacdamaa udkhila ahlujanna ehlujanaha markii la geliyay kadib aljana jannadu imaan doonaa fa waxaa lagu leeyahay low asaga udkhul jana jannada gal fayaquulu ay rabbi kayf saynu gelayaa waqad nazla annaas dadkii waxay wada degeen manaazilahum boosaskii wa akhadaatihim nin walba wuxuu qabsan lahaa qaadan lahaa buu qaatay arrinta marka fawdo maaha nin walba booskiisa iyo gurigiisa unbuu geli guriga jannada aad ku leedahayna guriga adduunka aad ku leedahay waad ka taqaanaa saasa soo arortay oo wax lagu tusi oo lagu wadi oo malaa'igay ku dadejin oo dadka la tartiibin oo listi iyo lagu samayn ma jirto nin walba u socdo xururufuu leeya camalkiisaasi iyo qur-aankiisa iyo cibaadadiisa iyo iimaankiisa iyo yaqiintiisi ayaa hagaysa si u socdo gurigiisa waa ballaqmaya xawrlaciintina waa soo dhaweynayaan Ah, marka ma jirto meesha ninka kale kuwa naarta ku waaraya kuwa unbaa la dhaxli oo ahlu jannaha dhaxlaaya ah, yariuuna alfirdows kuwa muminiintaa lagu tilmaamay inay firdows dhexlaayaan kuwa gaalada laga dhaxli marka laakiin kan ahlu jannaha ah jannadiisii iyo booskiisii iyo xowliciintiisii iyo martabadiisii ninna kama qaadan waqad nazla naasu manaazilahum wa akhaduu akhraatihim markaasaa ismoodsiiyey fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahy atardaa raali ma ku ta an yakuuna laka inuu kuu sugnaado mila mulki malikin nin boqora mulkigii min muluki dunya adduunyada boqoradeedoo kamid a mulkigiisii intuu xukuyo maamulo oo kale in lagu siiyo fayaquulu wuxuu yih radiitu rabbi raadi baan ku ahay maxaan raalli ugu ahayn jannadiiba naarta iga soo dhig fayaquulu wuxuu yih laka daalika intaasaad leedahay wamilu asagoo kalena waad leedahay wamiluhu laba laab wamiluhu wamilu toban jeer baa soo marray faqaala fi lkhaamisa gorka shanaad wuxuu yih radiitu waa raadi noqday rabbi rabbigayow waan ku qancay intaas fayaquulu hada laka wacasharatu amhaali toban laab baad leedahayba walaka waxaa leeyahay weliba mashtahad nafsuka naftaada waxay jeclaato waladad caynuka ishaadana ay ku macaansato intaba waad leedahay wax la cuno oo la cabo oo lagu saaxdo oo ishtihaa intaba waad leedahay naftaada ay jeceshahay ishaada waxay ku faraxdo daawatana ayadana waad leedahay fayaquulu radiitu rabbi rabbi raalli baan ku ahay qaala rabbi rabbi faaclaahum qaala nabi muuse wuxuu yidhi ahlujannaha ninka ugu hooseya waa ninkaas oo maaha muuse wuxuu yidhi calayh kuwa ugu sarreeya ahlujannaha mansilatan boosna hadduuba kaas ninka ugu hooseeya yahay ka ugu sareeya aclaahu manzila ka ugu koreeya ka waran aclaahum ka ugu koreeya mansilatan boos ahaan qaala wuxuu yidhi alle ulaa'ika kuwaas iyaga ah alladiina waa kuwii aradtu aan aniga la doonay khayr iyo wanaag iraadadayda aan wanaag la doonay gharastu waan tallaalay oo waan abuuray karaamatahum wixii lagu karaamayn lahaa biyadii aniga gacantayda waa si maanaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu toos oola baashiray ee uu abuuray biyadihi biyadihi iyo gacantiisa waxna bikun kun fa kaana kun buu ku abuuray kun fa yakuun waxana biyadihi gacantiisa a yani harasa aljannata biyadihi wa aadama biyadihi wa tawraata biyadihi wixii kale kun fa kaan wa kuwa iyaga gacantaydan ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala karaamadoodii gacantaydan oogu abuuray wa calayha fiiri rabulciza subxaana ayaa daarulkaraamadii uu addoomihiisa iyo awliyadiisa saalixiintiisa uu gelin lahaa asaga oon malag iyo waxba uwakaalanin ayuu gacantiisa ku abuuray wa khatamtu calayha markaasaan haddana shaabadeeyey oo khatamtu calayha aan sijallaadeeyey jannada haddii la abuuray janno sijallaansan wey markuu ahlujannihii ay soo galaan baa albaabiil la furi inta kale waa xidhanta waa daahanta axad arkay ma jirto falam tara caynun inay makhtuum tahay oy xidhantaho alxaman tahay lam tara caynun ilmeena arkin walam tasmac udun dhegna mayna maqal walam yakhdur kuma dhicin calaa qalbi bashar bashar qalbigiina wuxuu suuraysan kara ma aho wax kastood u malmalayso jannada ma aha way kasii fiican tahay way kasii fiican tahay qaala wamisdaaquhu xadiidkaasna waxaa rumayn oo xoojin fii kitaabillahi caza wajal aba qowlkiisa uu yidhi falaa taclamu nafsu nafmadooda maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey min qurati acyunin indho qaruusigoodah waxaa ayagaa ma oga mana arkin ee markay galaan unbaa markay galaan unbay barwaaqada iyo nicmada arki doonaan asheekh maxamed khaliifa raxmatullaahi calayhi yaan xasuustaa khudabkiisa masaajidka khaliifa markuu khudbayn jiray oo jannada ka sheekeeyo wuxuu dhihi jiray nashuufu bacda alwusuul saasuu dhihi jiray nashuufu bacda alwusuul markuu ka sheekeeyo wuxuu dhihi nashuufu bacda alwusuul nabigu waa moogta erey baa laga hayaay ilaahay jannadii firdowsana hageliyo annagana ilaahay subxaana watacala na geliyo qala xadaana abu kurayb maxamed bn اlcala qala xadaana cubaydاllahi اlأshjaciyu can cabdilmalik ibni abjar qaala samictu shacbiya yaquulu samictu lmugiira bn shucba yaquul cala minbari asagoo kale ina muusa calayhi salaam ay muuse sa'ala allaha caza wajal buu wuxuu weydiiyey can akhasi ahli اljanna akhaska maanta waxaa loo wadaa adnaa u xun lagama ma aha khasiiska macnaa wax khabiid oo xun maaha jannada waa wada wanaagsan tahay ee waxaa laga wadaa xadiid kala caddaynaa fasiray can akhasi ahli اljanna ahlujannaha waxaa ugu hooseeya minhaa jannada xaggeeda xagga nasiib ninka ugu nasiib yar wasaq xadiia binaxwi waa ninkaa soo sheegay qaala xadaana maxamed bn cabdilahi bn numayrin qala xadaana abi qala xadaana axmed sulayman can almacruur bn suwayda can abi dar lkifaari radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waxaan ogahay oo dhaqaana aakhira ahli ljannati eheljannaha ninka ugu dambeeya dukhuulan gelid aljanna jannada la galo wa aakhira ahli naar ehelnaarka ninka ugu dambeeya khuruujan ka bixid minhaa naarta laga baxo rajulun weeye yutaa bihi la keeni yowma alqiyaama fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay acriduu calayhi u bandhiga siqaara dunuubihi dunuubtiisii yaryareed halla tusaale leeyahay bal wuxuu ku mutaystay naarta horta dunuubtii saqaa'irtahaa ah ila dunuubtu kabaa'ir iyo saqaa'ir bay u qaybsantaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir canhu sayaatikum saqaa'irta yaryarkaa qofka hadduu daa'imo kabaa'ir isku bedeli laakiin haddii kale waysada iyo salaada la tukaday iyo istikfaarta lagu dhaafaa amaa kabaa'irtu toobad nasuuxaa ah. shuruudeeda dhammaystiratay oo laga go'ay ayaa la rabaa qofka inuu la imaado uu wixii ka haaro qalbigiisa ka go-o ka walbaaro ka murgo kadibna saalixlacmaalkii uu ku dadaalo marka waxaa la leeyahay camalkiisii yaryaraa isaqaa'irtaa bal tusa warfacuu canhu waxaad ka kor yeeshaan oo ka qarisaan kibaarahaa dunuubtiisii waaweynena ka qariya markaasaa fa tucradu calayh waxaa loo bandhigayaa siqaaru dunuubihi dunuubtii yaryareed ayaa l waxa ma samaysta fa yuqaalu camilta yowma kada maalin hebla ma samaysay wa kada maalin hebla kada wa kada waxa waxaa ma samaysay ilan waxaaso dhan way qoran yihiin way qoran yihiin fii kitaab laa yadilu rabbi waxaan dhuuma ilaahay ka dhumayn ilahay subxaanau watacala una halmaamayni malaa'igtiin ay qortay oo xafadadeed waa la hordhigayaa habeen walba iyo maalin walba wixii kaa soo baxay oo qowliya ficil ood samaysay xun sanba way qoran yihiin maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid waxaamilta ma samaysa yowma kada wakada maalhebla kada wakada ma samaysa fa wuxuu leeya nacam haa waan sameeyey laa yastadiicu ma karo an yunkira inuu inkiro ma karaayo oo ma inkiri karo maxaa yeele wax weyn buuba ogyahay oo laga qari wahuwa mushfiqu wuxuuba ka baqayaa oo wadnaha farta ku haya min kibaari dunuubihi dunuubtiisii waaweyneed buuba ka baqaayaa an tucrada caleyh in loo bandhigo marka saqaa'irtan horuu ka qiran horuu ka qiran ha waan samey waan samey buu leeyahay tii weyneed buuba ka baqi fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay fa ina laka waxaad leedahay makaana kulli sayi'atin sayi'a iyo xumaan kastood samaysay xasanatan xasana laguu bedelay baa laleeyahy xasana laguu bedelay markaasaa neef ka soo boodi fa yaquulu wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow qad camiltu waxaan sameeyey ashyaan waxyaalo laa araaha aan arkin haahuna meeshaan aanan ku arkin kabaairtii markuu arkay sakaairtii oo xasano lagu sarrifayo oo xasano lagu bedeli iyo wuxuu leeyahy kabiiradiina hadda ma la soo dhigo si xasano iyo khayr lagugu bedelo marka dunuub arkin baa jiree buu leeyahy falaqad ra'aytu rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam daxika nabigaa qoslay xataa badad nawaajiduhu ficlan wax lagu qoslay weeyo lala yaabo ninkaa asaga ahaa ee sakaairtii marka hore qiranaya kabaa'irtii ka naxaayey haddii ilaahay raxmaddiisii waasac ahayd loogu bedelay sayi'aadkiisa xasanaad wuxuu jeclaystay kabiiradiina in xasanaadkii loogu bedelo hadduu qiranaya soo bixiya waxadaana ibnu numayr qala xadadana abu mucaawiya wakiixa xadadana abu bakr bin abi shayba qala xadadana wakiixa waxadadana abu kurayb moxamed xadadana abu mucaawiya kilahuma can acmash bihada isnaad qala waxadaanii cubaydاllahi ibnu saciid waisxaaq bn mansuur kilahuma can rawxin qala cubaydاllahi xadaana rawx bn cubaad alqaysi qala xadadana ibnu jurayjin qala ahbaranii abu zubayr anahu samaca jaabir bn cabdillahi buu maqlo yus'alu la weydiina can lwuruud wuruudka wain minkum ila waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya wuruudku naarta markii la dul maraayo siraad waa la dhahaa qandarada oo udhexaysa siraadka iyo jannada ilaa jannada laga galo iyo naarta lagu kala leexdo wuruudka uu soconay waa la arooraya faqaala najiiu naxnu buu leh jaabir baa la weydiiyey wuxuu yidhi najiiu waan imaanaynaa naxnu annaga yowma alqiyaama maalinta qiyaamo can kada wa kada annagoo ka sarrayna unduruu fiirso ey wuxuu ka wadaa daalika arrinkaasi kada wa kaduu fowqa naasi buu ka wadaa yani ishaaro wey anagoo dadka ka sarreynaan imaanayna ummatu muxamed sala allah alay wasalam dadkoo dhanba turuul iyo meelo taagaa la saari laakiin waxaa sii koraysa ummatu muxamed sala allah alay wasalam ayaa koraysa oo bacd aruwaat ruwaat alxadiid waxay wariyeen najiu yowma alqiyaama calaa koom koomkuna waa meelaha taagga iyo meelaha maaratay burumburcoodka koreeya ayaa la yidhahdaa meel kore ayay saaran yihiin nakuunu undur undur fiiri wuuu ka wadaa yani wuxuu ka wadaa dalika kada wakaduu fowqa annaasi dadka korkiisa annagoo ka korreeyana imaanaynaa qaala fatudca alumamu ummadihii baa loo yeedhi biawhaaniha maca awhaaniha asnaamtii caabudi jireen iyagoo la socod wamaa kaana tacbud iyo ummad walba waxay caabudi jirtay alwalu falwal baa loogu yeehi kooxkoox baa lagu yeelaya nabi walba iyo ummadiisii iyo qoo walba waxay caabudi jireen uma yaatiina rabbuna rabbigaanaa noo imaan bacda dalika intaa kadib fayaquulu wuxuu leeyahay man tanduruun oo yaa sugaysaan tanduruun maa tantadiruun wey yaad sugaysaan maad raacdaan wixii aad caabudayseen fayaquuluuna nantadiruu rabbana annaga rabbi keligii baan caabudi jiray kuwaana markaan u baahneen adduunyada aman faaruqna oon iskhilaafin oon kala tagnay rabbi baan sugaynaa fayaquulu ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna xataa nantadira xataa nandura ilayka ilaa aan kaa aragno bisifaatika alcaliya aljamiila alkaamila sifaatkii sifaatlkamaalka fayatajalaa lahum rabbi baa isku muujina yadxaku marka sifaatkaas ilahay uu leehay wey qaala fayanطaliqu bihim waa kaxaynayaa wayatabicuuna waa raacayaan wayucطaa kulu insaan insaan walba waxaa la siin oo minhum dadkii ka mid ah munaafiqin gaal ahaya oo munaafiq ahaya munaafiq uurka gaal oo muuminin mumin ahaya nuura nuur baa la siin nuurkii waa lagu wada tixi muumin iyo munaafaqba intii ummatu muxamed ee isku dhex jirtay muuminiintii iyo munaafiqiinta ku dhex nooleed gidii horta nuurkii baa loo qaybin kowda hore uma yatabicuuna way raacayaan allah socdaa laleeyahay meel baa lagu wadaa wa calaa jisri jahannama jahanamo dusheeda duleedk eh, dusheeda iyo buundadeeda jisrig waa buundadii kalaaliibun baa saaran kelbado biro af qalloocsan iyo waxasakun xasak xasakuna waa shawka aan soo marray geedka shawka sacdaankaah ee qodaxdiisa ay qalloocsaneed tashbiih lagugu shabahayo litafhama inaad fahamto hayra annahu laa yaclamu qadara cidamiha ila allah baan soo marray weynankeeda intay leeg tahay birahaasi iyo ololka iyo ulalkooda iyo dhibkooda ilaahan baa garan taakhudu man shaa shawku sacdaankii iyo kalaaliibtii iyo xasagii waxay qabani man shaa allah qofku ilaahay doono ayay qabanaysaa uma yudfau nuuru munaafiqiin munaafiqiinta nuurkoodii ayaa la demin nuurkii baa laga demin munaafiqiintii nuur bay wateen muminiintii awalba la socon jireen sidii bay marka hore iska dhigayaan kadib nuurkii baa laga demin uma yanju lmuminuun muminiintii baad badbaadi munaafiqiinta halkii bay ku harayaan fatanjuu waxaa badbaabaysaa awalu zumratin kooxda u horaysa ee badbaada ee jidka siraad martay wujuuhuhum wejiyaalkooda kalqamari laylata albadr dayaxa afari tobnaada xalay miyuu aha afari tobnaad ya soo iftiinkiisa mayna arkin kalqamari dayax laylata albadri afari tobnaada badri waa ka waran yahay waa wareegsan yahay oo marka horena waxaa weeyaan waa iska hilaal hilaal marka dambena qamar iyo waxba hilaal bay haddana ku noqon xataa caada kaalcurjuun alqadiim waa soo yaraan laakiin afari tobnaadku waa dhammaystiran yahay iftiinkiisa daruura aan lahayn iftiinkaasoo kale wejigooda u nuurayaan kuwa u horaysa allah nagu dare subxaanahu watacaala wamaa dalika cala allahi bicazi bifadli waraxmati sabcuuna alfan toddobaatan kun baan laa yuxaasabuuna lixisaabayn toddobaatan kun oon xisaaba la weydiinayn baa jira oo ayaga jannada ku qulquli uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigana ka adwa'i najmin dayaxa ugu iftiin badan fi samaa'i cirka ayay u nuurayaan uma kadalika sidaasuu ku soconaya waa la kala soreeyaa uma taxilu shafaacatu shafaacadii baa soo degi oo dadkii naarta galay baa loo shafeeci wayashfacuuna shaaficiintii baa shafeeci xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxo min annaari man qaala laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah qofkii yidhi wa kaana fii qalbihi qalbigiisana uu ku jiro min alkhayri khayr iyo iimaan maa yazinu wax u dhigma shaciirata qamandi xabad qamandiya fayajcaluuna waxay yeelayaan fii finaai ljanna jannada ardaageeda jannada irifkeeda ayaa lagu daadin wayajcalu aljanna waxay gudageliyaan rushuub inay rusheyn calayhim korkooda almaa biyo ku shubaa laleeyahay xataa yambutuu ilaahay ka soo dhashaan daadka daadka wax uu qaaday ee markuu daadka uu dhammaado gaararkiisa oga soo baxo wayadhabu xuraaquhu waxaa tegaya xuraaquhu ololkiisii iyo gubashadii gubashadii iyo dabkii iyo dhuxushii jirkoodii iyo boogihii baa ka tegaya markii biyahaas la geliyo uma yasalu xataa yas'al xataa tujcal lahu dunya kuwii ayaga ahaa ee naarta laga soo saaray ee gubtay markii lasoo nooleeyo yasalu wax weydiisaa laleeyahay markaasuu uma yasalu wax weydiisan xataa tujcala lahu dunya adduunyadoo kale casharatu amhaala toban laabkeed macaabaa la siinayaa xadaana abu bakr bn abi shayba qaal xadaana sufyaan bn cuyayna can camar samica jaabir yaquulu samicahu min anabiy biidunihi jaabir nabigu ka maqlay dhagihiisu kaga maqlay yaquulu nabigu ole in allaha alle yukhriju wuxuu soo saari doonaa naasan dad min annaari buu ka soo saari doonaa fayudkhilhum ljana jannadu gelin doonaa xadaana abu rabiic maxamed bnu sulaymaan aataki zahrani qaala xadadana xamaad binu zayd bnu dirham qaala qultu licamar binu dinaar waxaan ku yidhi asamicta jaabir bna cabdillahi maka maqashay radia allahu canhu yuxadiu asagoo ka warramaya can rasuuli illah nabiga calayh salaam in allaha alle isagoo nabiga leh in allaha yukhriju qowman dad buu ka soo saari doonaa min annaar bishafaaca shafaacada shafaacatu alambiyaa waalmalaa'ika wasaalixiin dadkaas shafaacadooda yuu dad ilahay naarta kaga soo saari doona nabigoona ma maqashay qaala jaabir wuxuu yidhi nacamha samicta jaabiran ninka lagu leehay waa camar binu dinaar jaabir nacam oo ka maqlay jaabir buu yidhi marka wahada radu cala alkhawarij walmuctazila yaa lagu radinaya xaddaana xajaaj binu shaacin qala xaddaana abu axmed azubayri qala xaddaana qays binu sulaym alcambari qala xaddaana yaziid alfaqiir yaziid alfaqiirkan faqiirku ma aha faqrigii xagga xoolaha hebel waa faqiir markii la dhaho xagga xoolaha loo yaa lagu fasiraa hadda markaa taas ma aha waa laqab aan ahayn sida yatabaadaru ilayhi dihr sida qofka u malayn marka horeba min alfaqri baa laga keenayoo faqriguna waxaa weeye faqaar alcidaam waa lafaha dhabarka lafaha dhabarkaa fiqaar la yidhaahdaa marka ninkan isaga ah xanuun dhabarka ah ku dhacay dhabarey baa la dhahaa dhabarku ka xanuunsanaa markaasaa naanaystaa faqiira loo bixiyey xadaanaa jaabir bn cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sala alla alay waslam ina qowman dad baa yukhrajuuna laga soo saari doonaa min annaari naarta yaxtariquuna fiiha ku gubtay ilaa daaraati wujuuhihim wejigooda wareegiisa mooyeene daaraad mudawir lwajhi intaa wejiga ku wareegiisaa waa intii sujuuddae intaa naar ma taabanayso xataa yadkhulu ljana ilaa jannada ka galaan intaas xarama allahu can innaar min athari sujuud an taakula ahara sujuud sujuudda raadkeeda toddoba xubnood baa laga sujuudaa buu nabiga yihi sala allah alay wasalam wejiga iyo labada sacab iyo labada low iyo labada lugood farahooda intaas naar ma taabanayso xadaanaa xajaaj bnu mumin dadka muminiinta ahe ilaahay subxaana wa tacala u tukan jiray xajaaj bnu shaaciri qaal xadaana fadl bnu dukayn qaal xadaana abu caasim yani mxamed bn ayub qaal xadaanii yaziid faqiir qaala kuntu waxaan ahaa buu le yaiid yaid faqiirkan wuxuu leey waxaan ahaa qad shaafanii qad shaqafanii waa yaziid lfaqir waxaa halka wada min eh, eh, wuxuu ka mid ahaa shuyuukhi abu xaniifa raximah llah kuntu waxaan ahaa qad shaqafanii mid uu jaceelkiisa igalay shaqaf shaqafulqalbi qalbigayga maxabadii waxaa galay oo jeceel qalbigayga galay shiqaafulqalbi qalbiga waxaa galay gudihiisa iyo jeceylkaan u qabo ra'yun ra'yi min ra'yi alkhawaarij khawaarijta ra'yigeeda ayaa qalbigayga galay buu leehay jeceelkooda fikirkaasaan qaatay buu leehay oo in dembi wixii ku dhaco muslim oo laa ilaha illa allahu lahu salaad tukanaya hadduu rabo oo dembi ku dhaca wuu zinaystay tuug buu noqday ehlunaar naartaad ku waari gaal baa tahay ayay leeyihin ra'yulkhawaarij baa la dhahaa fikirkaasaan ku qancay buu leeyahay fakharajnaa markaasaan baxnay fii cisaabatin koox anoo la socdo dawi cadadin tira u saaxiiba nuriidu anagoo doonaynaan baxnay naxuju inaan xajinno xaj baan u baxnay buu yidhi uma ka bacdi markaan xajinnana nakhruju inaan ku baxnaan rabnaa calaa naas dadka khuruuj waay waa khuruuj dadka baan ku bixin rabnaa oon fikirka khawaarijta ka dhaadhicin rabnaa oon tashkiili rabnaa oon gaadhsiin rabnaa khawaarijta iyo fikirkeedii iyo waxaan ay aaminsan yihiin nusuus iyo adillo hal in lagu fiiriyey bay marka dadka u gaadhsiinayaan caynun acwar nin in hal in leh yani dhinac dhinac buu wax ka arkay marka yani ishaasi keliya nusuus lagu arkay hal il ah ayay wataan oo ishii kale nusuusteedii maba arkayaanba nusuusulwaciid baa la dhahaa waciidka iyo cadaabka iyo zajriga iyo waxa ayaga unbay wadaane nusuusta kale see la yeeli waa in la jamciyo labadaba waa xaq weeyaane marka in laisku wadaa la rabaa nusuustan iyo nusuustan midda wacdiga iyo midda waciidka qaala famararnaa cala almadiina haddaan xajinay madiina soo marray failaa jaabir bn cabdilaah jaabir bn cabdilaahi baan u nimid oo yuxadiu lqawma qowmkii u sheekeynaya xadii u akrinaya caalimkii madiine wey jaabir bn cabdilaah jaalisun ilaa saariyatin tiir ayuu fadhiyaa oo ku tiirsan yahay can rasuulilaahi nabiguna ka warramaya sala allahu aleyh wasalam warkiisoo dhanba rasuulka u tiirin qaala rasuululahi axaadiistii taabitadeed ee nabiga calayhi salaam ila jaabir wuxuu ka mid ahaa mukiriina fi lxadii dadka xadiista nabiga ugu badan buu ka mid ahaa ayuu akrinayaa faidaa huwa qad dakara wuxuu hadlaba wuxuu soo maray oo sheegay aljahanimiyiin kuwii jahanimo loo nisbeeyey jahanimiyiinta kuwii dhihi jiray waa dad intii jahanamo la geliyey laga soo saaray shafaacadii ay ku dhacday dadkaas xadiis saxiixa oo mutawaatira ayuuba akrinayaaba waana wixii khawaarijtu ay diidaneed qof jahanamo la geliyey ayaa ka soo baxaya warka ayagoo maba qabaan xadiidkiibuu noo akhriyay cadcadeed qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa saaxiba rasuulilah saxaabigii nabigow maa hada aladii tuxadiuun waama waxaad dadka u sheegaysaan saxaabigii buu kula booday wallahu yaquul ilahayna wuxuu leeyahy waa ka marka nusuusti halka ilku fiirinaya inaka man tudkhili naar rabbanaa inaka man tudkhili naar ilaahu qofkaad naar geliso faqad akhzaytahu waa dullaysay qof la dulleeyey oo naar la geliyey oo dulli ku dhacay kayfa yucaza see cizi loo gelin loo oo haddana janno loo gelini ayadan seed yeelaysaa tanuu ku dhegan yahay qofkan asaga naarta la geliyey kabiire iyo dembi loo geliyey xilligaa naartu ku jira faqad akhzayta dulli waa ku dhacay kii gaalkaana faqad aksaytu abad alaabidiin waa dulloobay laakiin midkan nusuus kalea sheegtay bacda alkhizyi cizi baa u dambaynaya ilahay baa subxaana wa tacala yucizu man yasha wayudillu man yashaa qofku rabana wuu cizeen qof kale wuu dulanaya marka faqad akhzaytuhudaa ta'biid ma aha binisbati liahli alkabaa'ir dadka kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn ku dhacay haddii lagu ridaa xataa naarta waa laga soo saari nusuus kaleoo mutawaatira ah taalla sayd yeelaysaan buu asagoo la taagan yihi wa qowluh ilaahay qowlkiisa uu yidhi kulamaa araaduu an yakhrujuu minha mar allaala markay doonaan inay naarta kasoo baxaan ka soo baxaan uciiduu fiiha waa lagu celin saasuu ilaha leeyahy ama waxaa laga soo saaro janna la gelin famaa hada aladii taquuluun oodhan waxaad sheegaysaan qaala faqaala jaabir wuxuu yihi ataqra'u lqur'aan ismaba dhibinba war qur-aanka ma taqaanaa ataqra'u lqur'aan qur ma taqaanaa qultu nacam haa qur waan aqaanaa bayni wa baynaka alqur'aan ah, qur'aanka golxadiid iyo nusuusta kale iyo ma ogola khawaarijta qur'aanka unbay leeyihiin qur baan kaa tusi ah, faqaala wuxuu yihi fahal samicta ma maqashay bimaqaami muxamed alayhi الsalaatu wasalaam casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda ma maqashay maqaama maxmuud meel dadkao dhan ba yaxmudhu lawali wal ay ku xamdinayaan iyo shafaacadii ummaddiisii ay ku xamdinaysa iyo ahlu kabaa'irka inay ku xamdinayaan maqaamkan maxmuud ka maqashay haa buu yidhi aladii yukraju اllahu ilahay uu ka soo saari bihi bisababihi nabiga sababtiisa iyo shafaacadiisa man yukhriju dadka uu soo saaraayo shafaacadaasi ilaahay sababtii uu kaga soo saarayo qaala uma nacata markaasuu tilmaantii bilaabay oo ka bilaabay sida xaalka uu noqon buu kow usoo bilaabay ila waan inaan garanaynin aayadahaasuu haystaa dhinac bay marka shubahaad baa ku dhacay shubahaadkii buu ka saarayaa in nusuusta shareecada laisku wado oo la jamciyo oon khilaaf la samaynin madaxa laiskugu dhufanin ama aan qaar lala boodinoo qaarra aan laga tegin lama ogolo uma nacata wuxuu tilmaamay wadca siraadi siraadka dejintiisa la dejintooda jahanamo dusheeda wa mara naasi dadka maridooda calayh ay dul mari doonaan iyo kuwa ku daadan doona qaala waakhaafa waxaan ka baqi buu leeyahay raagu alla akuuna axfadu daak inaana xifdisanin oo jidka siraadii sida loo mariyo inaana xifdinin hisidu faqiirkii baa laga yaabaa qaala hayra anahu jaabir qaala wuxuu yidhi hayra anahu jaabir qad zacama wuxuu sheegay yaziid lfaqiir ba wuxuu leeyahy jaabir wuxuu sheegay ana qowma dad baa yakhrujuuna ka soo bixi min annaari naarta bacda an yakunuu fiiha in intay naarta galeen kadib bay ka soo baxayaan taasna khawaarijta waa lagu radinaya waa lagu caddi qaala wuxuu ihi yacnii fayakhrujuuna way soo bixi kaanahum ayagood moodo ciidaanu samaasimi sisinta laamaheediiyo balkeedoo kale sisinta geedka la yidhaahdo oo saliidan macasarada laga sameeyo markii ay baxdo oo midhaheedana xidii loogu talagalay ay gaadho intayna daadanin haddaad ka gaadhi weydo way kaa daadan dhagagac bay dhihi intaynad gaadhin baa la goy maca geedkii baa la jari haddii la jaro meel baad dhigani xilligeedii markii la gaadhaa la daadinoo laga daadin midhihii baa meel lagu aruursani kadib baa la shiidi oo saliiddanay dhali sisinta la yidhaahdo ayaduna ciidaan iyo laamo madow bay noqonoo dun ah oo meeshaas kaga daadsan marka dadka ayagaa naarta la geliyey way gubteen kaanahu maxaad moodaa ciidaanu samaasin geedkaas sisinta la yidhahdaa laamihiisoo kale aad moodaa madowa qaala fa nahraa webi bay marka gelayaan lagu daadin min anhaar jana jannada gubiyaasheeda a ah, fayakhtasiluuna fii way ku qabaysan ahlujannahina waa rushaynayaan fayakhrujuuna waxay soo bixi kaanahum ayagood moodo alqaraadiis qaraadiis waa jamcu qirdaas qirdaasuna warqad wey warqad cad baad moodaa nadiif bay noqdeen wixii dhuxul ahaa iyo wixii booga iyo muxuu ahaa xanuun wax o dhan baa laga dhaqayaa waxay noqonayaan qaraadiis waraaqa alcad oo kale dhalaali oo nadiifa ah. waxaasoo dhan oo xadiidu ku dul akriyay jaabir khawaarijti oo yaziidulfaqiir ka mid ahaa farajacnaa markaasaa noqonay buu leeya yaziid markaan noqonay baan qulnaa annaga isla hadalnay waxay ku socdeen inay dadka khawaarij fikirkiisa iyo takfiirka ay ku faafiyaan oy ummadda diintooda iyo shareecadooda ay ka go'doomiyaan oo ay salaful umma ay ka leexdaan iyo fahamkoodii ayay ku socdeen wayaxkum marka waxaan ihi qulla waxaan idhi wayaxakum annaga baa isxaaraamay waryaayo inkaar mooye ataruuna shaykha ma u malaynaysaan sheekhan intan gaaday oo haddana saxaabiga rasuulka ibnu saxaabiyi ah yakdibu inuu ku been oomani calaa rasuulilah nabi maxamed alay slam inuu ku been uuman ma u malaynaysaan farajacna annagii baa marka noqonnay oo meeshii ka laabannay madiina falaa wallaahi baan ku dhaartaye maa kharaja ma bixin minaa xagga annaga ayru waaidi hayru rajuli waaxid hal nina mooyan inti kale maa kharaja ma bixin minaa annaga xagga annaga ma bixin oo fikirkii uu watay kuma sii soconin ila in la baxaa la nakhruju cala annaas baa loo socday marka maa kharaja ila naas ooma bixin mina xaggana ayru rajul waaid hal nina ah mooyeen hal nin baa baqiya calaa fikratihi wa rayihi ra'yigiisa iyo fikirkiisa hal nin baa ku haray intii kale waxay ku qanceen axaadiistii saxaabiga radia allahu canhu arda marka aw kamaa qaala abu nucaym kamaa qaaladan waxaa la dhahaa alfaada madiyaad aad lafdigii sida waa u xifdinin oo xoogow macnihii ku eegwariso inaad marka aad ah, tawaruc la timaado tiraahdo ow kamaa qaala rasuulu llahi aw kamaa qaala aw kamaa qaala abu nucaym abu nucaym raawi weeyaan xadidka warinaya marka waxaa weeyaan kashfu shubahaad baa la dhahaa kashfu shubahaad in dadka shubahaadka iyo shakiga iyo doodaha qaba ahlulcilmiga in loo bixiyo ahlulcilmigaasna ay garanayaan sida markaa shubahaadka loo saaro ee nusuusta iyo adilada loo jamciyo ee muxuu ahaa looga hadlo qofkan asagaa ah sida meesha u qabsa sidii khawaarijtaba caadooda waa kii xilligii cali radia allahu canhu kumanaan ayagoo ah intay is aruursadeen oo dagaal muslimiinta kusoo qaadaan u baxeen cabdullahi bin cabaas baa loo diray waa kii la dooday ee dooda iyadahaa kumanaan ay ku qanceen ay soo xaroodeen kumanaan baa soo xarootay oo ku qanacay leannahu xaq raadis qofka markuu yahay fikirkiisa ha qaldanaado oo bidca iyo xumaan ha ku jirto laakiin ma xaq raadis baa mise waa qof qof tacdiimin oo qof un daba socdo oo madhab ilaashanaayo oo u tacasubayo oo xun iyo sanbaa aniga madhabkaasa ku gowracanayaleh miya mise waa qof naftiisa u turi oo aakhiradiisa u turi oo allihiisa ka cabsan oo xaqa mar allaala markuu u cadaada qaadani oo xaqa uu hago qofka hadduu qof xaq uu haga yahay nusuusta iyo adilada marku arko wax kasta uu marku hore watay dib buu u fikiraya waa fikiri wuxuu leey nusuusta xaqan ka maraya adoohaga ka mari ma uu hebel baan ku hayni ma ninkaan baan ku hayni ma waxaa maan ag taagnaani ma waxaa qufulkaan baa igu xidhnaani sax maaha in quful intii lagugu xidho furihiina lagaala tago oo la yidhaahdo qalbigaada ilaasho iyo hebel ha la hadlin iyo xagga dabeesha ha ka marin iyo neeftooda iska ilaalin iyo warkooda ha dhegaysanin iyo waxa ka akhrisanin iyo waxaasoo dhan waxaa weeya waa quful qof lagu xidhay furihina laga dhumiyey kuwan laakiin waxay ahaayeen dad xaqraadiisa walow fikirkooda khaldaraadeen haddii qur-aankii iyo xadiistii iyo nusuustii ay maqleen waxay dhaheen waxaan wax cunnabi karaa sheekhaasi saxaabiga jariilka axaadiista mutawaatirada jamhuurta ay dhegaysanayso inaan innaga fallaagad noqonno oon warkeena nala qumanaado sax ma aha hal nin baa fallaagooday intii kale way soo xaroodeen aw kamaa qaala abu nucaym qaala xadaana hadaad bnu khaalid alsdiy qala xadaana xamaad bnu salamata bnu dinaar can abi cimraan wahaabitin can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal yukhraju waxaa laga soo saaray min annaari naarta arbacatun afar qof yucraduuna waxaa loo bandhigay cala allahi alle fayaltafitu axaduhum midkood baa saa u fiirin waa iltifaat u fiirinaya fayaquulu ey rabbi rabbigayow buu le markuu meesh fiiriyo ida akhrajtanii haddaad iga soo saartayba minhaa naarti kol haddaad iga soo saartay falaa tucidnii ha igu celinina fiiha naarta fayunjiihi allaahu minha ilahay baa badbaadinaya ducada way socon allabariga wuu socon qabuulka iyo aqbalkana wuu socon raxmatu arxamu raaximiin waasacaana weligeeda waa soconaysaa qaala xadaana abu kamil fudayl bnu xusein aljaxdariy wa moxamed cubayd alqubari walafdu liabi kamil qaala xadaana abu cawaan wadax can qataada bnu dicaama can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi yajmacu allahu nnaasa yowma alqiyaama dadkoo dhan buu ilahay maalinta qiyaama soo aruurinaya laisku keeni rusushii iyo kuwii loo dirayba waa la isku keenayaa markaasaa laysdhex yaaci oo agga loo didi oo agga loo didi sukaara wamahum bisukaara uu ilahay ku tilmaamay dadku waa didayaan meel u socdaan ma garanayaan waxaa ka maqan inay intay fikiraan isweydiiyaan seen kaga baxnaa xaalkanoo shafeeco alla weydiisanaa markaasa waxay fayahtamuun waxay ihtimaam siin oo cinaayo ay siin oo maskaxdooda ay ku soo degi lidalika shafaaca weydiin haddaa maskaxdooda kusoo dhici oy dhahayaan waryaal waase war inta nabiyaal baan ugu jira aadam oo aabaheen aanaa dhex jooga ambiyadii iyo rusushii maan u tagno dhahno rabbi nagala hadla oo rabbi nooga shafeeca oo rabbi noo barya wa qaala ibnu cubayd asagu wuxuu yidhi fayulhamuun waxaa lagu ilhaameynayaa lidalika inay shafaaco weydiistaan fayaquuluuna waxay leeyihiin low istashfacna haddaan shafaaco ka dalabno calaa rabbina rabbigaana inuu noo shafeeco xataa yuriixana suu nooga raaxeeyo min makaanina haada meeshan meeshan balortaa lagu kala baxo wixii naar mudoonna naarta ha galo wixii janna mutana jannada ha galo meeshan ayadahen kumanaanka sane aan taagannahay ilaahay siuu nooga kaxeeyo maan shafaaco weydiisano qaala faya'tuuna aadama aadam bay u tagayaan fayaquuluuna waxay leeyihin anta aadamu aadam baa tahay nabi aadam baa loo tegey abul khalqi khalqigoo dhanba basharkaa loo jeedaa adaa dhalay khalqiga basharka adaa dhalay khalaqaka allahu ilaahay baa kugu abuuray biyadii gacantiisii buu kugu abuuray wa nafaka fiika wuxuu kugu afuufay min ruuxi ruuxdiisa yacni arwaax ruuxda ilaahay maaha wax laga hadlaayo ruuxda ilaahay uu leeyahay waa sifa min sifaatihi hayru makhluuq ruuxda aadamana ee aadamka ruuxdiisu nabi aadam ruuxdiisana waa makhluuq marka waxaa laga wadaa arwaaxdoo idin ilaahay baa abuuray ruuxda uu abuuro ilaahay ku geliyey wa nafaka fiika wuxuu kugu afuufay malaaigtii waa amrayo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen ishfac lanaa cinda rabbika rabbigaa agtiisa nooga shafeec xataa yuriixana suu noogu raaxeeyo min makaanina haada meeshan kala taganaan raaxa noo ah aan meesha ku kala tagnayn fayaquulu wuxuu leeyahay aadam lastu hunaakum halkaadi gaarsiiseen oo inaan ilaahay aan u horreeya la hadla noqon karaa ma gaarsiisin anigu fayadkuru wuxuu sheegay khadii'atahu gafkiisii allatii asaaba uu ku dhacay dembigii geedkii uu cunay ayuu leeyahay halkaasaan maartay oo ilaahay ka toba uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada ilaahayd u hanuuniyey ee ka toobad aqbalay ee toobadiisa aqbalay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat fataaba calayh ilahay waa ka toobad aqbalay wamaca dalika cabsi baa ku jirta ilan maanta rabbi wuxuu cadhooday cadho un weligii cadhoonin fayastaxyii rabba wuu ka xishoonaya minha khadyaada iyo gefka uu sameeyey sababteed walaakin iituu nuuxa nabi nuux aada awala rasuulin waa rasuulka ugu horreeya bacaahu ilah ilah soo diray ilan aadam rasuul ma ahaen nabiyun yuuxaa buu ahaa ee rasuul qoom loo diray ma ahaen rasuul qoom loo diray ma ahayn asaga caruurtiisa iimaanka iyo nabinimadaas wuxuu haystay baa liska haystay rabbi lagu caabudaayey dad gaalo aho rasuul loo diray oo waxay bedeleen laga hagaajinaya ma jirin ilaa nuux xilligiisa la gaaray fatradii bilaabatay ee shirkiga gaalnimo dadku ay la imaadeen kaana naas ummatan waaxida ummad unbay ahaayeen wakhtalafuu khilaafka iyo shirkiga kufriga markuu yimid markaasaa rasuulkii u horreeya nuuxa loo diray calayhi salaam marka nuux u taga qaala fayaatuuna nuuxa nuux bay u imaanayaan calayhi salaam fayaquuluuna fayaquulu nuux wuxuu ku leeyahay waxay ku dhahayaan noo shafeec ilaahay subxaana wa tacala nooga shafeec lastu hunaakum halkiina ama gaarhsiisin meesha aad ka hadlaysaan aniga malihi fayadkuru khati'atoo gefkiisii allatii asaaba u asiibay gefkii u asiibay qoob maan habaara la halaaga iyo ilmahaygii baan idhi inahu min ahli waina bni min ahli ilmahayga ehelkayguu ka mid yahay Hmm. Ah, waa kii dee ilmihii yaraa ilmihii u dhalay nin weyn buu ahaaye gaal eh markuu eh, qaraqii uu bilowday oo doonta ay fuleen oo uu yidhi eh, yaa bano yarkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimuna min alma qaala casma alyowm min amri illah ilaa man raxima xaala bayhim mowj fa kaana min waa gaaloobay halkaas ku dhintay oo ku baaba'ay markii dambe wuxuu leeyahay ilaahayow waxaad ii ballanqaaday wacdigaada waa xaq inaad ehelkayga badbaadinaysa ilmahayganna ilmaha ninkanna ehelkayguu ka mid ahaa tii buu ilaahi subxaana wa tacala uu leeyahay inahu laysa min ahlika inahu camalun hayru saalix falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilmun ini aciduka an takuuna min aljaahiliin marka hadalkaasaa lagu qabsaday oo layidhi ha noqonin qof aan wax ogeyn ilmahan ka mid maa ehelkaadii wanaagsanaa camal hayru saalix buu ahaa wuxuu ahaa xubin baas buu ahay taas waa mid ayadana waa la sheegaa taasuu ka sheegani fayastaxyii rabbahu minha waa ka xishoonaya walaakin iituu ibraahiima nabi ibraahim alayh salaam u taga iituu ibraahiima nabi ibraahim alayh salaam aladii ibraahiimkii itakadahu llahu khaliila uu ilahay khaliil ka dhigtay ilahay baa khaliil ka dhigtay sida nabi maxamedba alayh salaam fayaatuuna ibraahim nabi ibraahim bay u imaanayaan alayh salaam khaliilkuna waa maxabada midda ugu koraysa maxabada midda ugu koraysa weeyaan ninka la yiraha ibnuqayim aljawziya fi kitaabihi rawdat lmuttaqiin yaa wuxuu u qaybiyey maxabada ilaa ishriina daraja labaatan darajo u qaybiyey aclaaha alkhulla khullada ugu sarraysa buu leeyahay fayaatuuna ibraahim bay u imaanayaan fayaquulu wuxuu leeyahay lastu hunaakum halkaa ma gaarsiisin wayadkuru khatiyaatahu gafkiisii iyo dembigii uusi ibraahim saddexdii been ee uu sheegay isagoo diinta ku ilaalinayo o ku difaacayo tacaariid iyo weliba sarbeeb la dhihi karo inii saqiim iyo bal facalahu kabiirum haada iyo inahaa ukhtii gabadhii uu xaaskiisee uu dhihi jiray saddexdiibu marka ah, <clears throat> waan xanuunsanahay marka uu lahaa asnaamta ay <clears throat> gaaladu ay ciiddooda u baxaayeen dabcan xanuun macnawi a ah waa haystaa oo kufrigan iyo gaalnimadan iyo shirkigan iyo qoomkiisa waxay sameeyeen aabbihii hogaaminay aabbihii aazar xanuun baa ayuu ku hayaa iyo facalahu kabiiruhum ayaga aragtidooda waxay u qabayn doon inu oo wax baabi'in doono o halaagi doono wax dur iyo nafci u leeyahay waa kane ka leefa wey iyo gabadhii ninkii jabbaarka ee gaalka ahaa xaaskiisii saara markuu dabca inuu ka xoogo oo xumaan ku sameeyo walaashay weeyaan buu yidhi walaashiis xagga diinta bayna aheedoo labadoodaama maalintaa muslimka ahaa marka tiibuu isku xukumayaa inuu been sheegay oo ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa ka xishoon fayastaxyii rabbahu buu ka xishoon minhaa khatiyaada uu sameeyey walaakin iituu muusa calayhi salaam nabi muuse u taga buu leeyay aladii kallamahu allahu ilaahay uu la hadlay wa acdahu towraata towraadna uu siiyey kallamahu llaahudaas keligii ma aha muuse nabiyullaahi aadam buu alla la hadlay oo nabiyullaahi maxamed buu la hadlay ee waxaa weeyaan risaaladiisii towraad baa wuxuu ku heli jiray isaga biduuni waasida kalaam toos baa loola hadlay oo lagu soo dejiyey wa acdaahu towraata towraat ayuu siiyey meesha ambiyada kale jibriil loo soo diri jiray isaga risaaladaas iyo towraad ilaahay baa toos oola hadlay qaala fayaatuuna muusa calayhi salaam nabi muuse ay u imaanayaan fayaquulu muuse wuxuu leehay lastum hunaakum halkaa ma gaadhsiisid wayadkuru khadiyatahu gafkiisii buu ka sheekayn allatii asaaba uu ku dhacay min qibdi ah oo isticmaarkii banu israa'iil isticmaarsan jiray ka mida oo si xun u bahdilaaya intuu arkay fawakazahu muusa faqadaa calayhi nin xoog badan buu ahaa hal feer buu ku dhuftay markaasuu la dhacay oo la dhintay isagoo dee la idmin oon la dhihin dagaal iyo la ogolaanin amarkii intaasuu marka dembi u arkaa rabbina waa u dhaafay allatii asaa fayastaxyi rabba wuu ka xishoon minha walaakin ituu ciisa ciise u taga ruuxa allaahi ilaahay ruuxdii iyo arwaaxdii uu abuuray iyo wa kelimatahu kelimadiisii kun intii la yidhi calooshooyadii lagu afuufay fayaatuuna ciisaa bay u imaan ruuxallaahi ilaahay ruuxdii iyo naftii wixii oon aabbe iyo hooyo dhexdood a laga abuuray ilaahay hooyadii ku shubay wa kalimatuhu latii alqaaha ilaa maryam ruuxdaasi fa yaquulu wuxuu leeyahay marka ciise u tagaan lastu hunaakum halkaa ma gaadhsiisin darajada malihi walaakin iituu u taga muxamadan sala allahu caleyh wasalam cabdan xaaluu yahay addoon qad afara allaahu lahu qad gufira lahu loo dhaafay maa taqadama wixii hormaray min dembihi wixii dambi oo hore iyo wixii dambaba loo dhaafay agrimad boysta agrimad baa la siiyey kalsooni buuxda ninkii la siiyey ee layidhi wax hore wax dambe wax lagu haysta maba jirto macsuumka ahaa u allaala wixii marka ijtihaadaad ah oo dhanna la dhaafay damaanada la siiyey nabi maxamed calayhi salaam orday u taga markaasay nabiga calayhi salaam soo aadayaan shafaacadii nabiga halka ka bilaabanaysa wallahu aclam wabilahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed